alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira qaala almusanifu raximah llah wa qaala sala allahu aleyh wasalam waxa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu ilahay ha nacdalo ka wax maxlalaaya iyo ka wax loo maxlalayo muxallilku waa xalaaleeye marka kii wax xalaalaynayey iyo kii loo xalaalaynayey waxaa looga jeedaa ninku markuu haweenaydiisa furo oo saddexda dalqadood ay dhammaadaan ninkii xaaraan bay ka noqonaysaa oo uma bannaanaanayso ilaa nin kale soo guursado falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah saddexda dalqadood markay dhammaadaan ilaa nin kale ay soo marto ninkaa kale soo guursado ninkaasi soo furo ay ka cadadbaxdo kii hore xalaal u noqon mayso markaase dadka qaarkood waxay sameeyaan yadaanu ninkaa labaad doonayn gabadha inuu sideeda u guursado u qabo ayuu wuxuu uga jeedaa ninkaa aada u banaysidoo xalaal uga yeeshid markaasuu gabadhii guursanayaa niyadiisuna waxay tahay inuu waxa weeye markiiba talaaqo ama shardigaaba markaa lagu daraya caqdiga ama laguma daraya shardigu waa saabiqe horaa la ysugu waafaqaye laakiin saasaa la niyeysan yahay yacni ballanka lagu ballamayna yahay muxallilku waa kaas marka kaa xalaalaynaya oo qasadkiisu taxliilkaasun yahay amaba shardiga lagu daray caqdiga calaa qawl ayaa waxa la yahay muxallil ka loo xalaalaynayaana waa ninkii isaguna hore ee gabadha qabay marka calaaqada uu leeyahay waxay tahay waa inuu ballan ninkan kula galay hadduu doonana lacagba ku siiyey inuu gabadha u xalaaleeyo waa yahay wa huwa xadiisun saxiix waa xadiis saxiixa waxaa ku soo arooray riwaayadka qaarkood in nebigu calayhi salaatu wasalaam ku magacaabay attaysa almustacaar orgeyga ammaanada inuu orgi ammaano oo kale ka dhigaya atashbiih baliiqi waqad ruwiya canhu min hayri wajhin waa laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas sanado kala duwan baa laga soo wariyey wa can asxaabih asxaabtiisana waa laga soo wariyey diidmada ay diidayaan taxliilkaas waa laga soo wariyey maca ana daa'ifata min alculamaai saxaxuu nikaaxa almuxallili mutlaqan iyadoo lala qabo koox culammada ka midii ah inay saxgareeyeen oo saxiix ka yeeleen ninka xalaaleeyaha ah guurkiisa ayay saxiix ka dhigeen xaal la itlaaqay oo aan suwarkiisa la kala qaadin wa minhum man saxaxahu idaa lam yushtarad fi alcaqdi waxaana ka mida ah mid markaa saxiix gareeyey haddaan caqdiga lagu shardin ole caqdiga haddii lagu shardiyo yacni caqdigii marka lagu guntaayey guurka shardigaas lagu daray markaa wuxuu noqonayaa baatil laakiin haddaan shardiga lagu darin walow marka horeba ha lagu ballamee ma noqonaayo mid baatila noqon maayo walahum fii dalika acdaarun macruufa waxaana u sugnaaday arrinkaa gudihiisa cudurdaaro la yaqaan baa u sugnaaday fa ina qiyaasa alusuuli cinda alawal waayo qiyaaska usuushu bimacnaa qawaaciddiisu ka hore agtiisa yacnii qowlka hore cidda u saaxiibka ana nikaaxa laa yabtul bishuruud qaacid ahaan wuxuu qabaa guurku shardiyaal kuma buro shardi faasidoo la raaciyo guurku asal ahaanba kuma buro kama laa yabtulu bijahaalati axad alciwadayn sidaanu ugu burin labada ciwad midkood in markaa laga jaahil yahay yacni waxaa weeye ayaanu ugu burayn yacni markaa shuruuda oo shardigunbaa burayo oo shardi faasida noqonayo iska dhacayee sidiisa waa u asaxaya sidiisa waa u asaxaya waayahay wa qiyaas lusuul cinda ahaani xagga buyuucana markaysaa markaa sida markaa shardiga faasidka aan waxba u burin culamada qaar baa qaba shardiga faasidka waxba burin maayo mogta marka waxba yeeli maysa guli xagga waxaa la ysku iibsanaya laftooda haddaan jahaaladu wada gelin ee markaysa markaa mid ahaanun ay gasho qadar ka mid ah yacni iyadana waxba yeeli maysay bacdi qabaan marka qawaacidda marka hore uu haysto kaa hore baa noocaas ah wa qiyaas lusuuli cinda ahaani qiyaaska usuulku ee ka labaad agtiisa ana alqusuuda almujaradata can shartin in qasdiyada laga madhnaysiiyey can shartin sharti laga madhnaysiiyey shardigaasoo muqtarinin ku lamaan laga madhnaysiiyey laa tuhayiru axkaama alcuquud inaanay bedelayn caqdiyada xukuumadoodii inaanay waxba ka beddelayn waxay leeyihiin qasdi keliyoo si la niyeysan yahay mar haddaan shardi la raacin oo shardigaasi aanu ku lamaanayn weliba wuxuu caqdiga yeelayaa ma jiro caqdigaasi bayc ha noqdo ama nikaax ha noqdo ama khayrkii ha noqdo xataa culammada qaarkood waxay gaadhsiinayaan hadduu ruuxu ku islaamo shardi faasid ah yaa ya hada shardi baan ku islaamay buuhi masalo kale wuxuu shardistay zake wax layahay inaan laga qaaday markaasu waxaan ku islaamay bisharti inaan zake wax la yidhahda la weydiin bacdi culamada ka mid a ah waxay leeyihin islaamnimadu waa asaxaysaa shardiguna waa iska dhacayaa waa faaside islaamnimaduna way sugnaanays hadhow hadduu ka noqdana dee waa in markaa xukunkii riddada lagu qaadaa waa muslim ridoobay hadduu islaamnimadu ku sugnaadana shardigan faasidka ictibaar ma islaamnimadiina waa sugnaanaysa waayah walam yablug hada alxadiisu man qaala hada alqowl muu soo gaadhin xadiiskani cidda odhahdaa tidhi hada huwa daahir sheekhu leeya saasaa muuqad badan sida muuqataa waa saas inaanu soo gaadhin wuxuu tilmaamayaa haddii uu dee soo gaadhi lahaa inayna saa yeeli lahayn baa laga yaabaa weliba tacliil kalena uu raacinaya wuxu yidhi fa inna kutubahum almutaqadimata waayo kutubta madaahibta si ay yidhi kutubtooda horraysay kuwa dambe ee mutaakhirka mooyaane lam tatadamanhu xadiiska may koobsan oo xadiiskaa kumay sheegin madaahibta sidaa qabaa culammadoodii hore mutaqadimiinta ahaa hadday tahay imaamuulmadhab iyo hadday tahay markaa a'immada kale ee markaa ku soo dhowaa ee ardaydiisa ahaa ama asxaab wujuuhooda ahaa yacni may qorin muu soo gaadhin oo kutubtoodu ma koobsan walow balagahum ladakaruu hadduu xadiisku soo gaadhi lahaana way sheegi lahaayeen aakhidiina bihi aw mujiibiina canhu waxay sheegi lahaayeen xaalay xadiiska qaadanayaan ama ay ka jawaabayaan aw balagahum ama waa soo gaadhay wa ta'awwaluuhu waana awileen aw ictaqaduu ama waxay ictiqaadiyeen naskhahu inuu mansuukh yahay aw kaana cindahu maa yucaaridu ama agtooda waxaa ku sugnaaday wax xadiiska caaridayo ka hor imanaya yacnii asbaabtii markaa uu kuu soo sheegay inay culammadu u khilaafaan axaadiista qaarkood yacnii kuwii markaa wax ka midu ma meshayaan fanaxnu naclamu ana mila haulaai laa yusiibuhum hada alwaciid annagu waxaanu ogsoonnahay ana mila haaulaai kuwaasoo kale laa yusiibuhum inaanu haleelayn hada alwaciidu waciidkana aanu haleelayn nusa qaar waxay qorayaan laa yusiibuhum qaarna waxay qorayaan laa yusiibuhu nusada muxaqaqada lafteed waxay qoraysaa laa yusiibuhu ayay xagga sare ku qoraysa lakin wuxuu tilmaamayaa hoosta in nusakha qaarkood ay qorayaan nusakha makhduudka inay qaarkood qorayaan laa yusiibuhum macna ahaanna waxaa ansab ah laa yusiibuhum fa naxnu naclamu annagu waxaan ogsoonay ogsoonayna mila haaulaai kuwaasoo kale laa yusiibuhum inaanu haleelayn waayo damiirku dee misle u noqon maaye wuxuu u noqonayaa haaulaai ayuu noqonaya haaulaa'ina waa jamc yani jamcnimay faa'idaynaysa hada alwaciid waciidkan inaanu haleelayn ayaan ogsoonnay low annahu facala taxliila muctaqidan xilahu cala hada alwajh hadduu markaa waxa weeye samayn lahaa ataxliila xalaalaynta muctaqidan xaaluu rumaysan yahay xillahu xalaalnimadiisa calaa hada alwajhi wejigaasna uu ictiqaadsan yahay inaan ama xadiisku soo gaadhin ama uu ta'awulay ama mansuukh moodaayey ama wax markaa uu isleeyahay waa ka xoog badan yihiin ay agtiisa caarideen hadduu marka waxa weeye wejiga uu u ictiqaadin lahaa inuu xalaal yahay uuna samayn lahaa taxliilkiiba waciidku inaanu ku rumoobeeno ku dhaceen ayaynu markaa garanayna walaa yamnacuna dalika an naclama ana ataxliila sababun lilwaciid laakiin kaasi inoo diidi maayo inaynu ogsoonaanno oo garanno ana taxliila in xalaalayntu sababun lihada alwaciidi waciidkan inay sababu tah wain takhallafa fi xaqi bacdi alashkhaasi lifawaati shartin aw wujuudi maanic haba u dibdhaco fii xaqi bacdi alashkhaas ashkhaasta qaarkood nisbadooda haba u dibdhaco lifawaati shartin sharti in la waayoy daraaddeed ha u dibdhaco aw wujuudi maanic ama maanic meesha inuu ku sugan yahay oo joogo aawadee dadka qaarkood haba uga dibdhacee waciidka waxaa u sabab ah lacnadan taxliilka u sababa marka waa sababun lilwaciid waciidkaa lacnada sabab buu yahay inuu sabab u yahayna diidi mayso dadka qaarkood nisbadooda inuu ka dibdhacaayo ama shardi ka dhiman uga dibdhacaayo ama maanic meesha jooga uga dibdhacayo ama wax la mid a inuu dadka qaarkood ka dib dhacaana ma baajinayso xukunkii ku saabsanaa ficilkaa cidda samaysaa inay markaa tahay mid la nacdalay waayo dadka qaarkood inuu kadib dhacaa waa arrin ku saabsan mucayan arrinka ku saabsan ficilkan inuu sababu yahay lacnadana waa arrin ku saabsan yacni xukun mutlaqa dee farqaana u kala dhexeeya xukunka mutlaqa ayo xukunka mucayan ku saabsan waatuu shekhulislaam ibnu taymiya yidhaahdo fi bacdi kutubihi uu ku yidhaahdo hunaaka farqun bayna aliطlaaqi watacyiin farqi wuxuu u dhexeeya iطlaaqa iyo tacyiinka xukma in la ilaaqo layahay cidda caynkaa samaysaa waciidka noocaasay leedahay ama waxa weeye marka ilaahay ha nacdalo waa xukun markaa ilaaq xukun ku saabsan markaa shaksi mucayana in la sheegaayana waa xukun tacyiin ku saabsan tacyiinku wuxuu u baahan yahay mawaanic diidaysaa oo baajinaysaa waa inayna meesha ku sugnayn shuruuddii keensanaysana waa inay dhammaystiranta oo sababtu musababka ma keensato ila biistifaa'i shuruud waintifaai intifaa'i inay shuruuddu wada oofsantoo wada dhammaystiran tahay mooyaane mawaanicduna wada maqan tahay mooyaane si kale sababtu musababka u keensan mayso si kale musababkii uma keensanayso inagii soo aragnay nebigu inuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam shaarib alkhamr ka khamriga cabba haddana maca dalik saxaabigii cabbi jiray waa diidey nebigu calayhi salaatu wasalaam in la nacdalo laa talcanhu fa inahu yuxibu allaha warasuulah labadu isdiidi maayaan midna waa xukun mutlaqa midna waa xukun mucayan ku saabsan marka mucayankii xukunkaa wax ka baajinayaa jiraya wax ka baajinaya ayaa jiraya wa istilxaaqu mucaawiyata radia allahu canhu ziyaada bn abiih saasoo kaleu ahaaday mucaawiye inuu markaa waxa weeye haleeshiiyey ziyaada bna abiih ziyaadoo ina aabbihii ah wuxuu haleeshiiyey abu sufyaan oo mucaawiye waa ah aabba ah oo wuxuuhi walaal baad ila tahay aabbahay baa ku dhalay maanta laga bilaabo waxaan ku aqoonsanaya inaad tahay zayaad marka waxa ibnu abi sufyaan almawluudi calaa firaashi alxaaris ibnu kalada kaasoo lagu dhalay firaashka marka waxaa xaaris ibnu kalada yani lagu dhalay likowni abi sufyaana kaana yaquulu inahu min nudfati waxayna saas ku dhacday ahaanshaha abu sufyaan uu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda innahu inanka ziyaad la yidhaahdaa min nudfatihi yani biyihiisaa laga abuuray oo bimacnaa aniga ayaa markaa dhalay qisadan uu inoo tilmaamaya waxay tahay waa qiso wakhtigii jaahiliga ka soo jeeda oo ninka la yidhaahdo xaaris ibnu kalada waxaan u malayaa laamku inu kordhigayn hadduu kaldana waa aqbali kartaa xaaris ibnu kalda laakiin waxaan ku rajo weynahay kalada inay tahay ma raajicinayn addoon ninkaasi markaa uu lahaa ayaa abu sufyaan wuxuu sheegtay wakhtigii jaahiliyada inuu addoontaa ka zinaystay fi ljaahiliya qabla alislaam ilmay dhashay waxay ku dhashay firaashka cala firaashi xaaris waagii hore de dee baa markaa loogu abtirin jiray mucaawiye wakhtigiisii zamankii marka waxa weeyaan uu mas-uuliyadda muslimiinta uu qabtay ayaa ninkan marka waxaweye ziyaad wuxuu ahaa nin isaguna dee madaxoo meela markaa xukuma ikhtilaafna waa ka yimi oo dee waddankii dhulkii islaamku wuxuu noqday qayb marka waxaweye xukunka mucaawiye hoos imanaysa iyo qayb xukunka cali hoos imanaysa markii dambe waxaa iskula wareegay muaawiya iskula wareegey mucaawiya ayaa iskula wareegay markii xasan uga tanaasulay dabadeed adigu calaa kulli xaal wakhtiyadaa uu mas-uuliyadda hayey ayuu markaa waru diray ziyaad uuna waxaweeye markaa aqbalay inuu markaa in abu sufyaan inuu yahay uu aqoonsado dabeedna markaa sidaasaa waxa loogu nisbeeyey sidaas ayaa loogu nisbeeyey marka iyagoo salafka in badan oo ka mida ka tawarucaya arrinkaa baa waxay odhan jireen ziyaad ibnu abiih waa ziyaadoo ina aabbihia abihi waa kii qof walba si u fasiro ziyaad ibnu abihi waa maqsuud waa ina aabbihii dee waa ina aabbihii ziyaad waa ina ayo haddii la yidhahdo dee waa ina abi sufyaan ma aha waxa weeye de waa ishkaal ninkiina dee madaxdaabuu ku jiraa garab kale uu ku tiirsan yahina waa jiraa marka ziyaad ibnu abiihi calaa kulli xaal markaa salafku aad bay u isticmaali jireen sida uu sheikhu u sheegaya waa qaar baa xataa ugu gabiyey mucaawiyo gabaygii ma xasuusteen eh, ay leeyihiin hadal macnihiisu yahay miyaad cadhoonaysa haddii markaa la yidhahdo aabbahaa waa dhowrsoona ya ataqdabu in yuqal abuuka cafun wa tardaa in qiila abuuka zaani hadal macnihiisu saa yahay beydkii saani haya macaawiye gabay bay markaa u tiriyeen ay ku leeyihiin macaawiyow miyaad cadhoonaysaa haddii la aabbaha waa dhowrsoonaayo zina ma aqoonoo zina ma samayn jirin arrinkana waa arrin dee filislaam maaha waa qabla lislaam ya miyaad raalli noqonaysaan haddii lagu yidhaha aabbaha waa sinaysan jire wuxuu yidhi maca annahu sala allahu alayh wasalam qad qaala man iddacaa ilaa hayri abiihi wahuwa yaclamu annahu hayru abiihi faljannatu calayhi xaraam iyadoo lala qabo in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man iddacaa ku kastoo ku abtirsada ilaa hayri abiihi aabbihii aan ahayn ku abtirsadaa wa yaclamu wuxuu ku abtirsaday aabbihii cidaan ahayn walxaal huwa isagu yaclamu uu og yahay annahu ghayru abiih inaanu kaasi aabbihii ahayn uu og yahay faljannatu calayhi xaraam jannadu xaaraan bay ka tahay wa qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man iddacaa ilaa hayri abiih ku kastoo ku abtirsada aabbihii cidaan ahayn aw tawallaa hayra mawaaliih ama waxa weeye ka weli yeesho mawle ka dhigta waxaan mawaalidiisii ahayn cidaan mawaalidiisii ahayn mawle ka dhigta fa lacnat allahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin korkiisaa ku sugnaato lacnadda ilaahay iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkoo dhan laa yaqbalu allahu minhu sarfan walaa cadla ilaahay ka aqbali maayo minhu isaga sarfan walaa cadla yacni faral iyo sunno toonna ka aqbali maayo xadiisun saxiix waa xadiis saxiixa weeye xadiistaasi bukhaariiyo muslim bay ku sugantay wa ana alwalada lilfiraash wuxuuna nabigu xukumay calayhi salaatu wasalaam waladku inuu markaa ilmuhu firaashka u sugnaanayo alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajaru isaguna waa xadiis ku sugan saxiixaynka ku sugan weeye wa min alaxkaami almujmaci calayha wuxuuna ka mid yahay in waladku firaashka u sugnaanayo oo saaxibulfiraashku yeelanaayo haddii aanu markaa isagu aanu ka dhaaran min alaxkaami almujmaci calayha axkaamta la ysku waafaqsan yahay ka midta waa lagu ijmacsan yahy fanaxnu naclamu ana man intasaba ila hayri labi aladii huwa saaxibu alfiraash innagu waxaynu ogsoonnahy anna man intasaba kii ku abtirsada ilaa hayri alabi aabbihii cidaan ahayn alladii aabbahaasoo huwa saaxibu alfiraash ka firaashka u saaxiibka ahaaday cidaan ahayn ka u abtirsadaa fa huwa daakhilun wuxuu guda fii kalaami rasuuli sala allahu aleyh wasalam hadalka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam buu gudageliyey maca annahu laa yajuusu an yucayana axadun duuna asaxaabati fadlan can asaxaaba iyadoo lala qabo annahu laa yajuusu inaynay bannaanayn an yucayana axadun cid in lagu cayimo oo gaarkiisa markaa loogu xuso loogu sheego lacnad duuna asaxaabati saxaabada ka hoosaysa oo cid aan qadarka saxaabadaba gaadhayn oo saxaabo aan ahayn shakhsi mucayanoo ka mida in lacnad lagu cayimaa ama waciidka inuu soo gudagelayo in lagu cayimaa inaynay bannaanayn fadlan can isaxaabati iska daa saxaabada inay noqotee axad saxaabada ka mida inay noqoto ka lagu cayimaya iskaba dhaafe axad aan saxaabada ka mid ahayn in markaa waciidka inuu soo gudagelayo lagu cayimo ama lacnad lagu cayimaa inaynay bannaanayn ayaynu markaa garanayna oo fa yuqaala dabeed la yidhaahdo in la cayimo eh, aan saxaabada ahayn fadlan can isaxaaba oo fa yuqaala dabeedna la yidhaahdo eh, ina hada alwaciida waciidkani laaxiqun bihi waa haleelaya macnaa wuxuu tilmaamayaa waxaan ogsoonahay hadalka hore markuu soo sheegay dabadeed wuxuu yidhi maca annahu laa yajuusu iyadoo laga qabo inaynay banaanayn an yucayana axadun cid in la cayimo oo gaarkiisa loo sheego duuna asaxaabati saxaabada aan ahayn fadlan can isaxaabati iskadaa saxaabadii fadliga badnay iskama soo dhaafee ile saxaabadu waa afdalo ummadda iyagaa ugu fadli badane axadan saxaabada ahayn in gaarkiisa inta loo sheego la yidhaahdo fa yuqaala la yidhaahdo ina hada alwaciida laaxiqun bihi waciidkani wuxuu haleelayaa hebel buu haleelayaa oo taabiciinta ka mida ama atbaacu taabiciinta ka mida ama afraadda dambe ee ummadda ka mid a ayuu haleelayaa in la yidhaahdaa inaana bannaanayn baa jirta ya saxaabo in la cayinana iskama daaba waxaan loo cayimi karin shakhsiga mucayanko loo odhan karin marka waciidkaasaa haleelaya ama lacnadaasaa ku dhacaysa ama kan waa malcuun bilisaani rasuuli sala allahu alay wasalam malcuun ku yahay waxaan saa loo odhan karin liimkaani annahu lam yablughum qadaa'u rasuuli illahi sala allahu alay wasalam suuragalka ay suuragal tahay daraaddeed inaanu soo gaadhin xukunkii rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu rasuulku xukumay bianna alwalada lilfiraash in waladku firaashka u sugan yahay xukunkaa inayna ogaan baa suuragala ah. aanu soo gaadhin mar haddayna ogaanna macduur bay noqonayaan mar haddaanu ogaanna shaksigu wuxuu noqonayaa macduur waayahay waictaqaduu ana alwalada waxayna u rumeeyeen in markaa ilmuhu liman axbala ummahu inuu u sugnaaday ciddii markaa dee hooyadii ilmaha hooyadii ciddii uuraysay ciddii uureeyey ayaa markaa uu u sugnaaday bay u ictiqaadiyeen ciddii biyaha lahayduun inuu ilmaha yeelanaayo siduu doonaba markaysa markaa ha ugu taga xalaal iyo xaaraan be yaa mar haddii biyihiisi laga abuuray inuu ilmihiisii yahay bay u ictiqaadiyeen waictaqaduu waxay u ictiqaadiyeen kale waictaqaduu waxay kaloo ictiqaadiyeen anna abaa sufyaana huwa almuxbilu lisumayata ummi ziyaad inuu abuu sufyaan yahay ka waxa weeye yani uureeyey ee bimacnaa waxa weeye ee sumaye markaa gabadha la yidhaahdo oo ziyaad dhashay kii uureeyey inuu yahayna waa u ictiqaadiyeen oo biyaha laga abuuray ilmahaasi inay yihiin biyihii abi sufyaan sidaana waa u rumeeyeen fa ina hada alxukma qad yakfa cala kasiiri min annaas xukunkaasi waxaa dhici karta inuu ka qarsoomo dad fara badan inuu ka qarsoomaa laga yaaba laa siyama qabla intishaari sunna waxaan iyadu wax la midi jirin wakhtigaa sunnadu aynay aad u faafin caddadii jaahiliyaduna weliba haalib ahayd wakhtigaasi waa ka xag jirta maca ana alcaadata fi ljaahiliyati kaanat kadalik iyadoo lala qabo caadadii wakhtigii jaahiliyada jirtay inay noocaasoo kale ahayd oo dee biyaha laga abuuray un ilmaha xalaal iyo xaaraan siday doontaba ha ku dhacdee bay gaaladu ugu abtirin jireen waagii hore marka sunnadii aan soo gaadhin iyo caadadii soo jirtay ay yaqaaneen oo markaa iyaduna meesha taalla labadii baa meeshii kulmay aw ligayri dalik ama waxa weeye wuxuu uga baaqan karaa bawciidku taas waxaan ahayn oo min almawaanici mawaanic ah waxyaalo diidaya ah oo almaanicati diidaysa hadal muqtadiya lilwaciidi an yacmala camala u diidaysaa sababtan keensanaysa waciidka inay markaa waxaba shaqadeedii qabsato oo sababtu musababka keensato yacni markaa ka baajinaysa oo ficilkaas in markaa waciidkii ka dhalanayay yani markaa uu ku dhaco waayo intisaabka in la sameeyo ilaa khayr ilab dee waciid lacnada ka imanaya iyo jannadu inay ka xaaraanta marka waa sabab waciidku marka inuu ku dhacana waa musabab marka sababtii inay musababka keensanaysana waxaa ka baajin kara mawaanic baa ka baajin karta oo min xasanaatin tamxu sayi'aat ay ka mid tahay xasanaad baabi'inaya dembiyada iyo waghayri dalika ashyaa kaleba mar aad u aragtay waxyaalaha mawaanicda ah ama almumaxisaat alcashara hore uu shiikhu kugu soo sheegay wa hada baabun waasicun kani waa baab ballaaran fainahu yadkhulu fiihi jamiicu alumuuri almuxaramati bikitaabin aw sunnah sababtuna waxay tahay waxaa soo gudagelaya dhammaan umuraha la xaaraantinimeeyey oo kitaabka qur'aanka lagu xaaraantinimeeyey ama sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu xaaraantinimeeyey ida kaana bacdu acyaani alummati lam tablughum adilatu altaxriimi fastaxalluuha hadday yihiin ummadda kuwooda markaa acyaanta afraadda ummadda ee weliba gaarka u sheegan qaar ka midii lam tabluqhum qaar aynay soo gaadhin acyaan bimacnaa ashkhaasoo kale wey laakiin marbaa acyaanta looga sii jeedaa macno markaa waxa weeye ka sii dheeraadoo dadka weliba xulkee gaarkaoo kale laga sii tilmaamaya laakiin macna alashkhaas ba asaalatan ay tahay idaa kaana bacdu acyaan ilumma hadday ahaadeen ummadda afraaddeeda cid ka midi lam tablughum qaar aynay soo gaadhin adilat taxriimi daliiladii xaaraantinimaynaayey fastaxalluu hadeed ay xalaashadeen oo bannaysteen aw caarada tilka aladillata ama uu caarido ka hor yimid daliiladaas cindahum yaga agtooda adilatun ukhra daliilo kale aw ra'aw ama marka ay u qabaan oo u arkeen rujxaanaha calayha inay ka miisaan badan tahay mujtahidiina fii dalika tarjiix xaalay ku ijtihaadayaan tarjiixaas bixasabi caqlihim wa cilmihim marka laga eegaayo yacni caqligooda qadarka uu yahay iyo aqoontoodu qadarkay tahay fa ina taxriima lahu axkaamun min alta'siimi waaldami walcuquubati walfisqi wagayri dalik waayo xaaraantinimayntu waxay leedahay axkaam oo ka mid yahay dembaajinta lagu dembi xukminaayo oo ka mid yahay dhaleecaynta la dhaleecaynaayo ay ka mid tahay ciqaabta lagu ciqaabayo ay ka mid tahay fisqi in lagu xukumo iyo wakayri dalika ashyaa kale oo axkaama ayay yeelataa shayga haddii la xaaraantinimeeyo iyadoo maraatib ay tahay laakiin lahaa shuruudun ha yeeshee axkaamtaasi waxay leedahay shuruud oo mawaanic iyo waxyaalo diidayo baajinaya waa leedahay shardiyaal loo dhigayo in markaa xukunkaasi yimaado oo axkaamtaa la helo waa jiraan mawaanic baajin karaana waa jiraan faqad yakuunu taxriimu haabitan waxaa dhici kartaa xaaraantinimayntu inay sugan tahay wa hadihi alaxkaamu muntafiya axkaamtaasina ay tahay markaa mid meesha ka maqan axkaamtina ay maqan tahay oo ay u baaqato axkaamtii lifawaati shuruutiha aw wujuudi maanicin inay shardiyadeed tageen daraaddeed ama in marka waxa maanic joogo daraaddeed aw yakuunu taxriimu ama marka waxa weeye inuu markaa xaaraantinimayntu tahay muntafiyan mid meesha ka maqan mid meesha ka maqan uu noqdo faqad yakuunu taxriimu haabitan bay ku cadfantah aw yakuunu taxriimu muntafiyan ama wuxuu noqonaya taxriimku mid maqan fii xaqi dalika ashaks maca hubuutihi fii xaqi hayri iyadoo lala qabo dadka kale nisbadooda inuu u sugan yahy yani laba siyoodoo marka uu kala tilmaamaya jira oo sidaasaa la odhanaya ama sidaasaa la odhanaya waxaa dhici karta culamada qaarkoodba mid inay cabiraan siduu markaa dibba ka caddayn doono wa inamaa raddadna alkalaam waa kan kuusii bayaaminay waxaan hadalka tardiidka ugu samaynay u celcelinnay oon idhi kada aw kada sidaa ama sidaa taxriimkaa sugan ya waxaan sidaa markaa waxay u celcelinay hadalka markaa waxa weeye aanaan hadalka gees u jasmin ya aan u labaynay aan uga dhignay labada mid dhex yaalla lianna linnaasi fii hadihi almas'alati qowlayn waayo dadka waxaa u sugnaaday mas'aladan gudaheeda laba qowl oo kala duwan axaduhumaa labada qowl midkood wuxuu yahay wa huwa qowlu caamati salafi walfuqahaa waana sida markaa waxa weeye salafka guud ahaantooda ay yidhaahdeen iyo fuqahaduba ana xukma allahi waaxidun xukunka ilahay waa mid qura wa ana man khaalafahu inka khilaafa xukunka ilaahay biijtihaadin saa'iqin ku khilaafay ijtihaad yacni bannaan ku khilaafay mukhti'un macduurun aw ma'juur mukhti'un waa mid gefay oo macduurun loo cudur daarayo aw ma'juurun ama waa mid ajar la siinayo oo hal ajar ayuu helaya facala haada sidaa marka lagu socdo yakuunu dalika alficlu aladii facalahu almuta'awilu bicaynihi xaraaman sidaa marka lagu sameeyo in xukunka ilaahay waaxid yaho mid qura yahay wuxuu noqonayaa ficilkaas uu sameeyey kan wax awilanaya ama cululbanayaa bicaynihi xaraaman laf ahaantiisu mid xaaraanuu noqonaya laakiin laa yataratab aharu taxriimi calayh ha yeeshee kama sababoobaayo oo kama dhalanaayo raadkii xaaraantinimayntu ficilkiisaa ka dhalan maayo oo hadday fisqi tahay iyo hadday lacno tahay iyo hadday cuquubo tahay iyo hadday dhaleecayn tahay yani kullu dalika kama dhalanayaan asalu taxriimtaasaa looga jeeda axkaamtaa ka dhalanaysa licafwi illaahi tacaala canhu waxaynay uga dhalanayn cafinta uu ilaahay cafiyey daraaddeed fa innahu laa yukallifu nafsan ilaa wuscaha sababtuna waxay tahay ilaahay kuma kalifo nafna karaankeedii waxay awoodi karaysa mooye wax kale kuma kalifo wathaani qowlka labaad wuxuu yahay annahu fii xaqihi laysa bixaraam isaga nisbadiisa markaa xaaraanu maaha licadami buluuqi daliili taxriimi lahu waxaana xaaraan isaga u ahayn daliilkii xaaraantinimaynaya inaanu soo gaadhin daraaddeed ayaynay xaaraan isaga nisbadiisa u ahayn wa in kaana xaraaman fii xaqi khayri haba noqdo mid markaa xaaraan u ah nisbada dadka kalebe fa takuunu nafsu xarakati dalika shakhsi laysat xaraaman waxay noqonaysaa qofkan ficilka uu sameeyey iyo xarakada uu sameeyey lafteedu laysat xaraaman midaan xaaraan ahayn bay noqonaysa tasarufka uu la yimi iyo ficilkaa uu la yimi iyo dhaqdhaqaaqa uu la yimi xaaraan ma falin arrin bannaan buu la yimi taxriimkuna isaga marka waxaan yani nisbadiisa uma sugnayn marka isaga xaaraan uma ahayn dadka kale u ahay walkhilaafu mutaqaaribun khilaafka masalada ku saabsanna waa isu dhowyi wa huwa shabiihun bilikhtilaafi fi lcibaara wuxuu shabahayaa oo u eg yahay ikhtilaafkii marka waxaa lafdiga ahaa ee tacbiirka iyo cibaarada iyo kelimaadka la isku khilaafaayey laakiin xaqiiqada iyo macnawi ahaan aan waxba lagu kala duwanayn waa khulfu fi lafdi ama khilaafun lafdiyu khilaaf lafdi ah ayuu egya ama ikhtilaafun fii cibaara in tacbiirka iyo kelimaadka iyo lafdigun lagu kala duwanya yani khilaafka waxaa loo qaybiya laba qaybood yani khulfi macnawi ama ikhtilaaf macnawi iyo ikhtilaaf lafdi ikhtilaafka macnawiga axkaam bay ku kala duwan yihiin samar uu leeyihi ya midho iyo faa'iida ka dhalanaysa iyo furuuq axkaam lagu kala duwanaadaa ka imanaysa ama ikhtilaafka lafdiga ah baa lagu kala duwan yahaye axkaam ka tartiibsamaysa oo kala duwani ma jirto axkaam kala duwan oo ka tartiibsamaysa ma jirto marka ikhtilaaf lafdi buu eegayey buui fahada huwa aladii yumkinu an yuqaala fi axaadiis alwaciidi ida saadafat maxala khilaaf kan baa wuxuu yahay ka laga odhanaayo kan baa wuxuu yahay kay suuragal tahay in laga yidhaahdo fii axaadiis alwaciidi axaadiiska waciidda iyo goodiga ku soo aroortay ama axaadiista waciidka u sugnaatay waciidka sheegaysa idaa saadafat maxalla khilaaf hadday ku beeganto oo la kulanto meel markaa laysku khilaafsan yahy mawdic laysku khilaafsan yahy la kulanto id alculamaau mujmicuuna cala alixtijaaji biha fii taxriimi alficli mutawacadi calayh sababtuna waxay tahay culammadu waxay ku ijmaacsanaayeen isku waafaqsanaayeen cala alixtijaaji biha xujaysadka la xujaysanayo axaadiistaas oo loo xujaysanayo fii taxriimi alficli mutawacadi calay ficilka inuu xaaraan yahay loo goodiyey cidda samaysaa sawaaun kaana maxalla wifaaqin aw khilaafin waxaa isku mid ah meel laysku waafaqsan yahay ha ahaado ama meel laysku khilaafsan yahay ha ahaadee bal aktharu maa yaxtaajuuna lilistidlaali biha fii mawaarid alkhilaaf bal akharu maa ka kaalay taase badanka kii yaxtaajuuna ay u baahan yihiin culammadu ila alistidlaali biha inay axaadiistaa daliishadaan fii mawaarid alkhilaaf waa meelaha la ysku khilaafsan yihin xaajada badan aad waxaa loogu sii qabaa iyadoo mar walba loo baahan yahy axaadiista mawdic laysku waafaqsanya in loo daliishada iyo mawdic laysku khilaafsanya in loo daliishado kee loogu sii baahi badan yahy mawdica laysku khilaafsan yahay in loo daliishadaa loo sii baahi badan waayo mawdica laysku waafaqsan yahay dee ijmaacaabaa u daliila laakiin meesha markaa ishkaal gelaysaa ee daliilka u sii baahida badani waa mawdica khilaafka wuxuu yidhi culammadu waxay ku ijmaacsan yihin buu yidhi in axaadiista loo xujaysanaayo ficilku inuu xaaraan yahay loo goodiyey meel khilaafa ha ahaato ama meel wifaaqa ha ahaatee in loo daliishan karo mid walba waa ijmaac marka hore culamadu isku waafaqsan yihin taxriimka in loo daliishan karo ila taxriimka iyo waxa kale jira waciidka waciidkaa la khilaafay lakiin marka hore taxriimka waa laysku waafaqsanaa bal akharu maa yaxtaajuuna ilistidlaali biha waxay culammadu u sii baahida badan yihiin daliishadka axaadiista waciidka la daliishanaayo waa fii mawaarid alkhilaaf waa meelaha la isku khilaafsan yihin ee khilaafka kuso arooraayo laakiin ikhtalafuu ha yeeshe culammadu waxay isku khilaafeen fi listidlaali biha axaadiista waciidka in la daliishanaayo cala alwaciidi waciidka in loo daliishanaayo waciidka in la loo daliishanaayo ida lam takun qaciyatan cala maa dakarna haddaynay axaadiistaasi ahayn axaadiis qaci ah oo mutawaatira aynay ahayn saynu soo sheegnay marka lagu socdo marka labadii shadri baa shadrina laysku waafaqay shadrina laysku khilaafay taxriimka in loo deliishan karo waa laysku waafaqay waciidka ictiqaadkiisa in loo deliishan karana iyo isbaatka waciidka la sugayo in loo deliishan karana waa laysku khilaafay haddii axaadiistu aynay qaci ahayn fain qiila haddii la yidhahdo fahallaa qultum ina axaadiis alwaciidi laa tatanaawalu maxalla alkhilaaf maxilla iyo maxalla labadaba bannaan waayo marka hore yoxullu iyo yaxillu labadaba leedahay sida qaamuuskuba qoraaya wuxuu yidhi wa inamaa tatanaawalu ina axaadiisa alwaciidi laa tatanaawalu maxalla alkhilaaf maxaa u odhan weydiin axaadiista waciidku maxallukhilaafka markaa ma gaadhayso oo ma camimayso oo meeshaasi ma soo gudagelayso meel kastoo la isku khilaafa laga saaro maxaasaa u odhan weeyey wa inamaa tatanaawalu maxalla alwifaaq ee waxay gaadhaysaa cammimaysaa uun meesha la isku waafaqsan yahay bes fa kullu ficlin ficil kastoo lucina faaciluhu la nacdalay ka sameeyey aw tuucida ama loo goodiyo bighadabin cadhe loogu goodiyey aw ciqaabin ama ciqaab loogu goodiyey xumila calaa ficlin utufiqa calaa taxriimihi calaa ficlin itufiqa calaa taxriimi waxaa lagu xambaarayaa ficil laysku waafaqay xaaraannimadiisa maxaa loogu xambaarayaa lianlaa yadkhula bacdu almujtahidiina fi lwaciid si aynay u soo gudagelin mujtahidiinta qaarkood waciidka aynay u soo gudagelin ida facala ma ctaqada taxliilahu hadduu sameeyo mujtahidku wuxuu ictiqaadsan yahay xalaalnimadiisa nuska qaar ictiqadahu bay odhanayaan laakiin saxdu waxay tahay nuskhada muxaqaqada sidii qorayso ictiqaado keliya inay tahy aan ha ila waayo mafcuulkii waa taxliilahu saasaa fiican bal ilmuctaqidu ablaqu min alfaacil ka soo guur taase shakhsiga ictiqaadsan inuu xalaal yahay ficilkan naskiya daliilku ku soo arooray inuu xaaraan yahay ku soo arooray qofka xalaalnimo ka ictiqaadsani ablaqu waa ka xeeldheeraansha badan yahay waa ka daran yahay min alfaacili ka samaynaya jihuu uga daran yahay gees geestaas waa maxay qofkan faacilkii keligiibu isagu la imanayaa laakiin kan fatwoonaya isagu markaa waxa waaba amrayaaba waxaa laga yaabaa dad badani inay ficilkaa u sameeyaan sheekh hebel baa noo baneeyey oo yidhi waa bannaanta id huwa alaamiru lahu bilficli sababtuna waxay tahay isagu wuxuu noqonayaa kii amraayey waa kii ficilka amrayey buuyi fa yakuunu wuxuu noqonayaa qad ulxiqa bihi mid la haleeshiiyey waciidulacni waciidka lacnadda lacnada waciidkeeda aw ilghadabi ama cadhada markaa waxa waciidkeeda iyo goodigeeda sida in la yidhaha ficilkaa cidda samaysa cadho ilaahay ayaa ku dhacaysa ama ilahay baa u cadhoonaya ama allah wuxuu la kulmayaa iyadoo allah u cadhaysan yahay marka waciidkii waxaa loo haleeshiinayaa bidariiqi listilzaam wadda laazimsad ah. oo marba hadduu waxa weeye markaa in la sameeyo dadkii uu banneeyey oo dad markaa badani laga yaabo inay sababtiisa ku sameeyaan dee haddii cidda samaysa la nacdalaayo ka banneeyeyna in la nacdalaa waxay noqonaysaa mid ka laasimaysa lama suuragal aha in la yidhahdo waxa weeye kii sameeyey wuxuu noqonayaa malcuun kii markaa u sahlay ee u banneeyeyna ee u banneeyeyna isagu markaa waxa ma noqonayo waxay noqonaysaa baciid bay noqonaysaa labadaba markaa mid walba kii macduur ee cudurdaar lihi waa ka baaqanaya waciidka labada mid walba hadduu faacilka yahay hadduu muctaqidka yahayba laakiin hadda isagu wuxuu u keenay jihada ku saabsan in la yidhaahdo waxa weeye markaa kan ictiqaadsan isagoo marnaba waciid u iman maayo kanna waciidku marna ka baaqan maayo inayna sax ahayn wuxuu tilmaamaya labada baab inay isshabbahaan wuxuu tilmaamayaa mid walba markaysaa waciidka markaa waxaan haddii cudurdaar uu leeyahay inuu ka baaqanayo mid walbana haddii markaa cudurdaar aanu lahayn waciidku inuu u imanayo hadduu muctaqidka yahay ictiqaadsan iyo hadduu yahay faacilkii samaynaya mid walba taas laakiin wuxuu doonayaa inuu markaa eh, buriyo qolyaha odhanaaya maxalu khilaaf looma dariishan karo waayah sidaa maxaad u odhan weydeen haddii la yidhahdaba bu odhanaya waa ishkaalkii ka jawaabaya dabadeed intan oo dhammi waxay tahay fahallaa qultum ya maxaa u odhan weydeen axaadiista waciidku maxalu khilaafka ma soo gelayso ee meesha wifaaqa keliya ku koobantah ficil kasta oo la nacdalay cidda samaysa ama ciqaab loogu goodiyeyna waxa lagu xambaaraya wixii laysku waafaqay si ayna u soo gelin mujtahidiinta qaarkood oo waxa weeye markaa waciidkii ku ijtihaaday markuu sameeyo wuxuu markaa u ictiqaadsan yahay inay xalaal tahay lana og yahay muctaqidku inuu faacilka ka daran yahay jiha marka laga eego ya jiha marka laga eego waayo wuu amraya ama waa bannaynaya cala alaqali yubiix ibaaxadiisaasna dad badan baa laga yaba inay qaataan marka lacnadii isagana istilzaam bay ugu iman kartaa maxaa sidaa u odhan weydeen si haddaba markaa taasi ayna u dhicin mujtahidna inaan la nacdalayn waan garanaynaa almujtahid laa yudam hadduu ijtihaad saa'iqa ijtihaado ma'juur buu yahay oo macduur buu yahay xataa hadduu khata'o marka si haddaba taasi ayna u dhicin maad tidhaahdaan waxa la wixii maxallu khilaafaha laga saaro nusuusta waciidka axaadiista aaxaadkaa oo yaan la soo gudagelin oo yaan loo deliishan maxaa sidaa u odhan weydeen ishkaalkiibuu sheikhu markaa waxa weeye tacliiliyey oo sida loo dhigi karo uu u cabbiray waxa loo cuskan karo u raaciyey waa saas daeduu ka jawaabaya qulna waxaan odhanaynaa inta shardiyadaa jawaabteed weeye fain qiila qulna aljawaab min wujuuh jawaabtu waxay ka ahaatay wejiye kala duwan axaduhaa wejiyada midkood waxay tahay ana nafsa ataxriimi ima an yakuuna haabitan fi maxalli khilaafin aw laa yakuun xaaraantinimaynta lafteedu ama waa inay tahay mid ku sugan meesha laysku khilaafsan yahay ama waa inayna ku sugnayn ima wa ima sabr iyo taqsiim buu ku samaynaya nafsu taxriim mawdic laysku khilaafsan yahay ama waa inay ku sugan tahay ama waa inayna ku sugnaynba qacan fain lam yakun haabitan fii maxalli khilaafin qatu lazima an laa yakuuna xaraaman ila ma ujmica cala taxriimi haddii aynay ku sugnayn meel laysku khilaafsan yahay marnaba qad yani marnaba sinaba uku sugnayn xilliba aynay ku sugnayn waxaa laazimaya anlaa yakuuna xaraaman inaanu xaaraan noqonin ilaa maa ujmaca calaa taxriimi mooyaane wax laysku waafaqay xaaraannimadiisa nuska qaar leedaa ka dhacday waana khaa mabiah lazima waxa laazim noqdo waajibey anlaa yakuuna xaraaman hadalkaa waxaa ka laazimaya inaanu xaaraan noqon mooyaane wax lagu ijmaacay oo laysku waafaqay xaaraannimadiisa shay kaloo xaaraana markaa jiri maayo fa kullu ma khtulifa fii taxriimihi yakuunu xalaalan wax kastoo laysku khilaafay taxriimkiisu wuxuu noqonayaa xalaal buu markaa noqonaya waa laazimka ka dhalanaya wa hada mukhaalifun liijmaci lumma kaasina wuxuu khilaafayaa ijmaacii ummaddu ay isku ijmaacsanayd oo dhan buu wada khilaafaya wa huwa macluumu lbutlaani bilidiraari min diin islaam arrinkaasina waa mid baatilnimadiisa la ogsoon yahay baatilnimo waxaa lagu ogyahay inuu baatil yahay daruura lagu ogyahay diinta islaamka loogu ogsoon yahay in la yidhahdo waxaa xaaraan tahi bes waa inta laysku waafaqsan yahy ijmaaca wax allo wixii kale qof walow waxa doonta samey ya shaygu hadduu khilaafiba yahay waa iska mubaax insaan la yidhaahdaa baatil weeye waa macluum lbutlaan diinta islaamka markaa taas inay baatil taa lagu ogsoon yahay daruurana loogu ogi marka laazim baatila ka dhashay wa in kaana haabitan walow fii suuratin haddii xukunka taxriimka ama nafsu taxriimku uu ku sugan yahay meel la ysku khilaafsan yahay walow suuraba ha ahaato suwarka ka mida ah. meel la ysku khilaafsan yahay hadduu taxriim ku sugan yahay naayuu gaadhsiiyey meel halka ugu dambaysa suuraba ha ahaato falmustaxilu lidalika alficli almuxarami min almujtahidiina ka xalaashaday ficilkan xaaraanta ah xaalu mujtahidiinta ka mid yahay ima an yalxaqahu damu man xallala alxaraama aw facalahu waa ama waa inuu haleelo damu man dhaleecaynta kii xallala xalaaleeyey alxaraama xaaraanta xalaaleeyey aw facalahu ama xaaraanta sameeyey dhaleecayntii la dhaleecayn jiray waa inuu haleelo wa cuquubatuhu iyo cuquubadiisu inay haleesho dembigay ku cadfan tahay aw laa ama waa inayn haleelin maxaan taxriimkii hadduu ku sugan yahay nafsu taxriim meel laysku khilaafsan yahay walow suuro keliyaba ha noqotee ficilkaa xaaraanta cidda xalaashatay oo xalaalnimo u ictiqaadisay oo mujtahidiinta ka midi laba mid weeye waa in la dhaleecayntii ku timi qofka xaaraan xalaaleeya ama xaaraan sameeya dhaleecaynta ku timi ee la dhaleecaynayo ama waa haleelaya ama ma haleelayo labada mid buu dhex yaallaa baa labada mid un dheh fain qiila inahu yalxaquhu haddii la yidhahdo waa haleelayaa demmigaas ama cuquubadu aw qiila ama la yidhahdo innahu laa yalxaquhu ama la yidhahdo ma haleelaayo fakadalika ataxriimu ahaabitu fi xadiisi alwaciidi itifaaqan saasoo kaleu ahaaday taxriimka ku sugan xadiis waciid sheegaya isaguna saasoo kale u ahaaday oo halkaasay markaa isaguna qaadanaya marka hore taxriim mujarada ayuu ku keenay ma daliil sheegayo daliilka waciid ba lama raacin masaladuna waa masale la khilaafsan yahay lakiin de cuquuba ka iman karta xaaraan in la sameeyo taziir baaba dee iman kara taziir baaba iman karta dhaleecayn baa iman karta haddama arta marka dammiga iyo cuquubadu nisbadiisa ma u imanaysaa suuro kulay ku tahay mise uma imanayso haddii la yidhahdo waa u imanaysa iyo haddii la uma imanayso waa haleelaysaa iyo ma haleelayso mar layba taa tidhaahdaba taxriimka xadiis waciid sheegaya taxriimku faa'iidaynayana saasoo kale ka dheh inay labadu isku mid yihiina waa la isku waafaqsan yahay waa itifaaq fakadalika saasoo kale u ahday ataxriimu xaaraantinimaynta ahaabitu sugan fii xadiisi lwaciidi xadiis waciid sheegaaya ku sugan fii xadiisin fi lwaciid itifaaqan xal la isku waafaqsan yahay in labadaa taxriim isku mid noqonayaan walwaciidu haabitu fii maxalli khilaafi cala maa dakarnahu min atafsiil waciidka markaa ku sugan maxalulkhilaafna wuxuu ku sugan yahay calaa maa dakarnaa saynu soo sheegnay oo min atafsiili kala saara sheikhu wuxuu yidhi bal ilwaciidu waciidku goodiga ciqaab loogu goodiyaya inamaa jaa cala alfaacili wuxuu ku yimi oo qura ka markaas sameeyey buu ku yimi oo ruuxa dembigaa sameeya cuquubada noocaasuu leeyahay waxay ku timi faacilka wa cuquubatu muxallili xaraami fi lasli acdamu min cuquubati faacilihi min hayri ictiqaad ka xaaraanta xalaalaynaya ciqaabtiisuna asal ahaan waa ka weyn tahay ka samaynaya xaaraanta ciqaabtiisa waa ka weyn tahay ee aan ictiqaadsanayn inay xalaal tahay laba qof baa mid wuxuu qabaa shaygan inaanu xaaraan ba ahayn ee uu xalaal yaho bannaan yahay dee istixlaalu maa xarama allah horta ku sugan kan kalena wuxuu u qabaa inay xaaraan tahay laakiin xaaraantu u bareeray oo dembi ahaan buu sameeyey fil asli marka hore waxaa xukunkiisu weyn yahay oo sii weynaansha badan yahay kan xalaalnimada u ictiqaadiyey waayo waqtiyada cudurdaar laga maran yahay shayguna uu yahay mid marka xaaraannimadiisa lagu ijmaacsan yahay qofkan aan loogu cudri karin una yahay macluum min addiin bidaruura xalaashadka la xalaashado xalaalnimo loo ictiqaadiyo cudurdaaru kaga baaqanaya haddaynay jirin de kufriba ay noqon jirtay ya kufriba baa ka iman jiray laakiin marka cudurdaadde jiro ama masaladu khilaafi tahay ama marka waxaa daliilka taxriimka aanu soo gaadhin ama xadiisu cahdin biislaamin uu yahay aanu xaaraannimada ogeyn iyo waxyaalaha la midka ah acdaar buu kaga baaqanaya waa la odhanaya waa macduur ya saa la odhanay marka asal ahaan fil asli wuxuu ugu daray mar walba de kama weynaa ila mar baanu markaa kanna mudnib yahay faacilkee sameeyey kanna aanu dembaabinba ou yahay macduur markaasaa aawadeed buu qaydka fil asli u raaciyey asal ahaan buu ka wenyey maaha mar walba inuu ka wenyey oo ka dembi weye maaha faida jaaza an yakuuna taxriimu haabitan fi suurati alkhilaaf marba hadday bannaanaatay an yakuuna taxriimu inuu noqdo xaaraantinimayntu haabitan mid sugan fii suurati alkhilaafi suurada la ysku khilaafay gudaheeda mid ku sugan waa ay bannaanaatay inuu suurada khilaafka ku sugnaado ay bannaanaatay walaa yalxaqu almuxallil almujtahida cuquubatu dalika alixlaali lilxaraami likownihi macduuran fiih aanu haleelayna xalaaleeyaha almujtahida ijtihaaday cuquubatu dalika alixlaali xalaalaynta ciqaabteedu aynay haleelayn lilxaraami xaaraanta u xalaaleeyey ayna u haleelayn likownihi macduuran fiih ahaanshihiisu ahaaday mid loo cudurdaarayo cudurdaar leh fala anlaa yalxaqa inaanu haleelin laamka waa la kordhigaya fala anlaa yalxaqa inaanu haleelin alfaacila kan sameeyey waciidu dalika alficli ficilkan gooddigiisii ciqaabta loogu goodiyey inayna haleelini awlaa waa ka dhowaansha badan tahay wa axraa waana ka mudnaansha badan waa uga xaqnimo badan tahay wa kamaa lam yalzam saanay uga dhalan dukhuulu mujtahidi taxta xukmi hada taxriimi min addami waalciqaabi wagayri dalik mujtahidku inuu gudagalo taxta xukmi hada taxriimi xaaraantinimayntan kan ah xukunkeeda inuu gudagalaa sidaynay uga laazimaynin min addami waalciqaabi bikayri dalik xaal ay markaa dami tahay oo dhaleecayn tahay iyo ciqaab tahay iyo wax kaleba tahay wakayri daalika iyo wax kaleba tahay lam yalzam dukhuuluhu taxta xukmihi min alwaciid kama laazimayo kama dhalanayo mujtahidkaas xalaaleeyey inuu gudagalo taxta xukmihi min alwaciid xukunka xadiiskaasi sheegaayo oo waciidka ah inuu gudagalaa ou yidhahdo waa mutawacad bikada cuquubadaas kama dhalanayso id laysa alwaciidu ilaa nawcan min aldami walciqaab waayo waciidku wax kale maahae waa nooc dhaleecayntiiyo ciqaabta ka mid ah asalkuna muxuu ahaa almujtahid almukhti laa yudam mujtahidka gefey lama dhaleeceeyo lama caayo lama lacnado ya xumaan laguma sheego iyo fisqi lama ta'siimiyo lama dembaajiyo marka de waxa weeye waciidkii waxay noqonayaan waa nooc dembigii ciqaabtii ka mid ah fain jaaza hadday bannaanaato dukhuuluhu inuu gudagalo taxta hada aljinsi jinsigan inuu gudagalaa hadday banaanaatay hadday bannaanaato ma bannaaneen famaa kaana aljawaabu can bacdi anwaacihi wuxuu noqdo jawaabtiisa laga jawaabayo noocyada qaarkood kaana jawaaban can ilbacdi alaakhar wuxuu jawaab ka noqonayaa bacdiga kalena jawaab buu noqonaya yani waxa qaarkood laga yidhahdaa kuwa kale laga odhanaya walaa yugnii alfarqu biqilati dami aw kasratihi aw shiddati alcuquubati wa khifatiha waxba tari maayo wuuli farqin lagu kala farqiyo dhaleecayntu inay yar tahay iyo inay badan tahay iyo ciqaabtu inay daran tahay iyo inay khafiif tahay yani farqi ma kala yeelanayso farqi ma noqonayso taas yani kana waxa weeye markaa ay ku sii badantay iyo kan inay ku badnayn fa ina almaxduura ama kanbaa badsaday iyo kanaa yaraystay farqi ma keensanayso walaa yuqni waxba tari mayso alfarqu farqi lagu kala farqiyo biqilati dami dhaleecayntu inay yar tahay wa kasratiya inay fara badan tahay aw shiddati alcuquubati ama ciqaabtii inay daran tahay aw khifatiha iyo inay fudud tahay fa ina almaxduura fii qaliili dami walinciqaabi waayo waxaa laga digtoon yahay laga baqaayo oo looga baqaayo fii qaliili dami dhaleecaynta teeda yar iyo walciqaabi ciqaabta teeda yar fii hada almaqaami maqaamkan kalmaxduuri fii kasiiri waxay la mid ahaatay baqashada laga baqanaayo dhaleecaynta kiisa badan iyo ciqaabka kiisa badan fa ina almujtahida laa yalxaqu qaliilu dalika walaa kaiiru sababtuna waxay tahay mujtahidka ma haleelaayo dhaleecaynta kiisa yar iyo kiisa badantoonna bal yalxaquhu didu dalik waxaa haleelaaya taa lidkeeda oo min alajri wahawaab yani ajar yani markaa ah iyo wathawaabi in xasanaad marka waxa yani khayraad la siinayo yani marka ah oo camalkii uu la yimi wax wanaagay uga soo noqonaya calaa kulli xaal sheikhu hadalka waa dheereeyey hadalkuna xoogaa markuu dheeraado waxaad mooddaa inuu kala yaro lumayo markaa sheikhu wuxuu doonayaa masaladan inuu markaa ka jawaabo ku saabsan axaadiista waciidka maxallu khilaafka maxaa looga saari waaye loo odhan waayey ma soo gelayso si aan mujtahidiintu u gelin maxallu khilaafoo dhan maxaa looga saari waaye taasoo haddaba marka ajwibo dhowra ayuu kaga jawaabayaa wuu badinaya weliba jawaabaha waana ku dheeraanayaa jawaabihii jawaabta koowaad baynu joognaa sheekhu wuxuu la doodayaa warka ku saabsan taxriimka maxal laysku khilaafsan yahay ma ku sugan yahy mise kuma sugnaa hadday yidhaahdaan kuma sugnaa maxal laysku khilaafsan yahay laazim baatila ka dhalanaya laasimkaas waa maxay xaaraan waxa ah keliya wixii lagu ijmaacay keliya xaaraana ka dhalanaysa waana baatil haddii la yidhaahdo axaadiista taxriim faa'iidaynaysaa ee aaxaadka ahi maxal laysku khilaafsan yahay loomaba deliishan karo kumaba sugna nafsu taxriim baan ku sugnaynba haddii la yidhahdo maxaa ka dhalanaysaa masale kastoo laysku khilaafsan yahay waa bannaan tahay idan waxay noqonaysaa xaaraani ma jirto mooyaane inta lagu ijmaacay de qadarka lagu ijmaacayna waa koobanta sidaa haddii la yidhaahdana waa arrin khilaafsan marka ijmaaci ummadda oo ummadda islaamkii ummatul waxay isku waafaqsan yihiin xaaraanan markaa mujmac lagu ahayn oo xaaraani inay jirto marka waxa weeye butlaankiisa waxaa lagu garanayaa qowlkaas inuu baatil yahay diinta islaamka lagu yaqaanaa daruuraana loogu yaqaanaa waa arrin cid waliba garanayso inay bail yahay haddii la yahado taxriimku waa ku sugan yahay maxal laysku khilaafsan yahay walow haba yaraadee ya waxaa la odhanayaa maxalkaa haddaba laysku khilaafsan yahay culamo mujtahidiina khilaaftaye dhaleecayntii cidda xaaraan bannaysatay ama xaaraan samaysay ama ciqaabteedii ma haleelaysaa mise ma haleelayso hadday yidhahdaan waa haleelaysaa iyo hadday yidhahdaan ma haleelaysayba waxaa la taxriimka waciidka koobsanayaana waa saasoo kale isku meel wada marya walaa farqa oo in la yidhahdo taxriimkan waciid koobsanayni cidda bannaysataa waa haleelayaa markaa taxriimkaas dhaleecayntiisii ila taxriim kastoo lala yimaadaa nooc dhaleecaynuu iska leeyahay qofkii asin buu noqonaya waa dembaabaya ya waa lagu canaananayaa waa lagu ciqaabi karaa oo dee cuquuba lagu samayn karaa marka waxaan yani tacziirba ah baa ka iman karta cuquuba tacziira baaba ka iman karta marka waxaa la odhanayaa haddaad tidhaahdo waa haleelaya iyo haddaad tidhahdo ma haleelayo kollayba taxriimka waciidka koobsanayaana waa saasoo kale oo caynkaasoo kale isagana marka halaga yeelo isagana caynkaasoo kale ha laga yeelo marka labada mas'alo saas isu haleeshiiyey wuxuuna tilmaamaya caalimkan mujtahidka ee masalada ka ijtihaaday hadduuba xataa masalada ku khata'ay dee lama dhalaacin karo almujtahidu laa yudam ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajran wa ida xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajran marka waa ma'juur waana macduur marka in la dhaleceeya ma dhici karto in la dhaleceeya kama iman karto dee keligii maaha faacilka laftiisu waxa dhici karta mar buu macduur yahayoo aan isagana la dhaleecaynayn taxriimkiina meesha kama baaqanayo qofka nisbadiisi aasim yaanu noqon wiciid yaanu ku rumoobin laakiin ma aha waciidka looma deliishan karo ama nusuusta waciidka koobsatay looma deliishan karo ama taxriimka looma deliishan karo yacni maxal la isku khilaafsan yahay maaha macnaheedu mujtahid keliyaana laga reebaya ma dhici kartee dee cid kastoo macduuru ka baaqanaysa waciidkan sida mujtahidku macduur u noqonaya faacilkuna macduur u noqon karaa qaar baaban taxriimku soo gaadhin oo loo cudrayaa addamarta marka waxa weeye wuxuu tilmaamayaa in suwarka qaarkood waciidkii ka baaqdaan faa'iidayn mayso inaan loo daliishan karin maxalka laysku khilaafsan yahay axaadiista waciidka taxriimkii ha laga qaato waciidka ha laga qaato inaan loo daliishan karin laga qaadan maayo waxaa la odhanayaa iyaga u sugnaan waciidkaniye dee waxay u sugnaadeen ciddii cudurdaar ka maran ficilkanna waa sabab keensanaysa waciid ka keensanaysa ciqaabtaa waa markaa ficil sababay wey sababtuna siduu horeba kuugu soo sheegay waxay musababka keensataa oo haddii shuruuddu dhan tahay mawaanicduna wada maqan tahay marka maanic inay u baaqataa ama shardi dhiman u baaqataa faa'iidayn mayso meesha markaa kumaba sugna waciidku waciidku waa ku sugan yahay ya waciidku waa ku sugan marka khulaasada qaybta hore yani waxaway caynkaasu tilmaamaya arrinka ku saabsan taxliilka xaaraan in la xalaaleeyo ciqaabteedu waa ka weyn tahay samaynta ficilka la sameeyo iyadoo ictiqaad laga marhanyay yani asal ahaan saasi waa jirtaa inay ka weyn tahay yani asal ahaan waa jirtaa laakiin haddana suwarka qaar baynay ka weynaanay oo midna xaaraantii inuu sameeyo u badrheerayaa midna waxa weye waa ijtihaaday oo intuu ka ijtihaaday mas'aladii ayaa dabadeedna markaa waxa weye markuu ka ijtihaaday ijtihaadkii si tusiyey ya markaasuu deedna yidhi waa xalaalo waa bannaanta ijtihaad bayna uga dhacday kanna xaaraan buu u badheeray oo ficilkii la yimi suuradan markaa waxaa dembi weyn kan kale de dembiba loo nisbayn maayo waa mujtahid khata'ay waa macduur laakiin kani waxa weye isagoo xaaraan buu u badheeray markaa dabeedna asalkuu ku qayday asal ahaan labada waxa markaa marka hore cuquubo weyn ama dembi weyn dee inuu xaaraan xalaaleeyaa ka dembi weyn inuu xaaraan sameeyo isagaan ictiqaadsanayn inay xalaal tahay athani sheekhu wuxuu ihi wejiga labaad ee laga jawaabaya waxay tahay ana kowna xukmi alficli mujmacan calayhi aw mukhtalafan fiihi umuurun khaarijatu can alficli wa sifaatih ficilka xukunkiisu ahanshuhu ahaaday mid laysku waafaqsan yahay ama mid laysku khilaafsan yahay u ahaaday waa umuuro ka baxsan ficilka laftiisa ka baxsan sifaadka ficilku leeyahayna ka baxsan waa umuuro khaariji ah arrinka ikhtilaafkiiyo ijmaca ku saabsan wa inamaa hiya umuurun idaafiyatu bixasabi maa carada libacdi alculamaa'i min cadami alcilmi waa umuuro idaafi ahoo shayga daatadiisii ka baxsan oo ku xidhan culammada waxa u soo darriyey qadarkooda iyagoo laga eegaayo nisbada culammada qaarkood waxaa ku dhacay ama u soo darriyey oo ah min cadam alcilmi eh, inaanay markaa mas'alada daliilkeeda garanayn ama uu ka qarsoomay iyo wax la mida marka waa umuuro idaafiyo ka baxsan daatadii markaa waxaan yani ficil ka baxsan wallafdu alcaamu ida urida bihi alkhaasu falaa budda min nasbi daliilin yadulu cala takhsiisi ima muqtarinin bilkhitaabi cinda man laa yujawizu ta'khiir albayaan wa ima muwasacin fii ta'khiirihi ila xiini alxaajati cinda aljumhuur lafdiga caamkaana haddii looga jeedo macno khaas ah waxaa lagama maarmaanaa ah daliil markaa in la dhidbo oo daliil iyo qariino la raaciyo ku tusinaysaa khaas yeelista la khaas yeelaayo oo khusuus looga jeedo ha ahaato markaa daliilkaa caddaynaya takhsiiska ima muqtarinin daliil ku lamaan ha ahaado binasbi daliilin muqtarinin bilkhiaab ima muqtarinin bilkhiaabi ama khitaabka mid ku laman ha ahaado cindama laa yujawisu ta'khiir ilbayaan cidda aan bannaynayn bayaanka in la dibdhigo eh, aan bannaynayn agtooda an laa yujawisu ta'khiir ilbayaani ila waqti alxaaja bayaanka in la dibdhigo ciddaan bannaynayn agtooda ilaa wakhtiga loo baahanayo laga gaadho in la dibdhigo aan bannaynayn wa ima muwasacin ama daliil wakhtigiisa la ballaadhiyey fii ta'khiirihi dibdhigista wakhtigiisa la dibdhigay daraaddeed lagu ballaadhiyey daliilkaasi ha ahaado ilaa xiin ilxaajati ilaa goorta loo baahanayo ee la banneeyo in la dibdhigo cinda aljumhuuri culamada badankooda agtooda waa in qariina calaa kulli xaal jirtaa iyo daliil daliilkaasi ama ha ku lamaanaado ama haba ha ka dambeeye inuu ka dambeeyana culamada dee markaa waxa bannaynaya badanka laakiin bacdiba waxay laazim ka dhigayaan ilaaba ilaa waa in daliilka ay ku lamaanto ayna ka hadhin walaa shaka ana almukhaatabiina bi hada cala cahdi rasuli illahi sala allahu alay waslam kaanuu muxtaajiina ila macrifati xukmi alkhitaab shakina waxaanu ku sugnayn kuwii lagula hadlayey bi hada xadiiskan kan oo adiladana sheegaysa madkuurkan lasoo sheegay oo ah axaadiista waciidka ah lagula khitaabaayey cala cahdi rasuli illahi sala allahu alay waslam waqhtiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaanuu muxtaajiina ila macrifati xukmi lkhitaab waxay ahaayeen qaar u baahan ila macrifati xukmi lkhitaab xukunka khitaabka inay gartaan wakhtigaa way u baahnaayeen markii nebigu axaadiistan u sheegaayey masaa'ishan xukunkooda inay aqoonsadaan oo gartaan way u baahnaayeen falow kaana almuraadu bilafdi alcaami fii lacnati akili ariba walmuxallili wa naxwihima falow kaana almuraadu hadduu ahaan lahaa waxaa looga jeeda bilafdi alcaami lafdiga caamka fii lacnati aakili riba ka ribada cunaya lacnada la nacdalayo gudihiisa looga jeedi lahaa muraad ku tacalluq iyo walmuxallili ka wax maxlalaya ee lacnada la nacdalayo gudihiisa looga jeedi lahaa oo naxwihimaa iyo ashyaada la midka ah hee almujmaca calaa taxriimihi almujmaca khabarkii ah khabarkii kaana almuraadu waa isimkii kaana almujmacana waa khabarkii kaana hadduu ahaan lahaa adiladaa soo aroortay ee caamka ay sheegaysaa lacana allahu aakila riba wa muukilahu iyo lacana rasul lah sala allahu alay sl almuxallila walmuxallala lahu iyo adilada la midka ah waxaa looga jeedaa hadday ahaan lahayd almujmaca calaa taxriimihi waxa laysku waafaqay keliya in lagu ijmaacsan yahay taxriimkiisa yani wixii taxriimkooda la ysku waafaqay keliya haddii looga jeedi lahaa ijmaacaana aan la ogaanaynin markuu nebigu dhintay dabadeed mooyaane ummadduna ka wada hadashay afraaddaasoo dhan ka wada hadashay oo dabeed markaa ay isku wada waafaqaan ka hor aan la ogaanayn la kaana qad akhara bayaana kalaamihi wuxuu noqon lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caddaynta hadalkiisa inuu dibdhigay noqon lahayd ilaa an tatakallama jamiicu alumma ilaa ay ka hadlayso ummadda dhammaanteed fii jamiici afraadihi afraadda caamka dhammaanteed ay ka hadlayso afraadihi damiirku wuxuu noqonaya afraad ilcaami wa hada laa yajuus kaasina ma bannaana waayo waxaa ka dhalanaysa ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati bayaankii in laga dibdhigo wakhtiga ummaddu u baahnayd wa hada laa yajuusu bilijmaac kaasina ma bannaano ijmac baanu ku bannaanayn laba masala kala jira ta'khiiru albayaani can waqti alkhitaabi ila waqti alxaaja bayaankii iyo caddayntii baa laga dibdhigayaa wakhtigii lala hadlaayey waxaa loo dibdhigayaa ilaa wakhtiga loo baahanayo taasi waa mas'ala khilaafiya waana tu marka hore sheegay ou yihi cinda man laa yujawisu taakhiir albayaan uma jeedo taakhiir albayaan can waqti alxaaja waayo taasi laa yajuusu bilijmac wakhtiga xaajada in laga dibdhigaa yada ijmac bayna ku bannaanayn lakiin taasi maxay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alkhitaabi ilaa waqti alxaaja bayaankii baa la dibdhigayaa waxaana loo dibdhigayaa ilaa wakhtiga loo baahanayo miaal nabigu calayhi salaatu wasalaam mara xiriira ayuu wuxuu siiyey cali bnu abi aalib sida saxiixa ku sugan cali bnu abi aalib maradii xariirtee la siiyey ayuu soo xidhay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kuma siinin shaqiqhaa khumuran bayna alfawaatimi khimaaro ugu jeexjeex faatimooyinka dhexdooda maana saddexda faadimo oo faatima binti asad iyo faatima binti rasuul mid saddexaad baa jirta faatima binti asadna waa hooyadii waa cali hooyadii waa faatima bintu asad ibni haashim asadkaasina wax ragga kama tegin reer bani haashim waxay noqdeen farcamay reer cabdimualibun waayo asad isagu wax markaa raga oo ka farcamay uu ka tegay ma jiro marka noocaasi waxau yahay waa ta'khiiru lbayaan can waqti alkhitaab ila waqti alxaaja tusaale labaad nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii leylatu isra walmicraaj waxaa lagu soo faral yeelay eh, shan salaadood isla markaa looma caddayn sida salaadaha uu tukanayo ilaa xilligii salaaddu soo geliyey markii xilligii salaaddu soo galay baa salaatu duhri waxaa soo degay jibriil jibriil baa nebiga tujiyey calayhi salaatu wasalaam tusay wakhtiga uu tukanayo iyo siduu u tukanayo casarkii saasi leeg shanta salaadood baa tusay haddana maalintii labaadba mid walba wuxuu tusay aakhir alwaqti marka waa taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaabi ilaa maada ilaa waqti alxaaja caddayntii baa waxaa laga dibdhigayaa wakhtigii lagula hadlay waxaana loo dibdhigayaa ilaa wakhtiga loo baahanayo waa wakhtiga camalka lagu camalfalaya laga gaadhay noocaas culammadu waa isu khilaafeen laakiin saxiixu waa sida jumhuurka adila inay leedahay labada daliil aynu sheegnay ay ka mid yihiin marka laakiin daa'ifo culamada ka mid a ah waxay leeyihiin maye lama dibdhigi karo waa qolada marka uu yidhi waxay qabaan ima muqtarinin bilkhitaabi cinda man laa yujawisu ta'khiir albayaan sida jumhuurka laakiin sax khulaasada uu halkan inoogu sheegaya waxay tahay jawaabtan labaad ficilku inuu yahay arrinka ama xukunkaasi mid lagu ijmaacsan yaho laysku waafaqsan yahay ama mid laysku khilaafsan yahay waa arrin ka baxsan daatada ficilka waa arrin ziyaada ah umuur idaafiya weeye isbada dadka qaarkood baa dee markaa ay wax u muuqanayaan markaasaa xukunkii laga yaabay inay ku kala duwanaadaan hadda maaragta marka daatadii ficilka wax ku sugan maaha daliilka lafteedana mid ku sugan maaha waa arrin u soo darrinaya culamada qaarkood ku dhacayo oo masaa'isha qaarkood ay si ula muuqanayaan oo xukunka masaladu aan u caddaanayn markaa see loogu xidhayaa daliilkii sharciga ahaa ee bayaanka ahaa arrin markaa waxa weye laalan oo dib ka iman doono weli markaa waqtigiisa aan la gaadhin see loogu xidhayaa ta kale saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee axaadiista nebiga kula khitaabay xukunka mas'alada maxay ku garanayeen hadday ijmaacun masalada ku xidhan tahay ijmaacu xayaatada nebiga wakhtiguu nebigu noolaa maba xaqiiqoobayaba marka waxay ka dhigantahay bayaankii wuxuu ku xidhan yahay dee in nebigu dhinto dabadeed ka hor idiin caddaan mayso ummadduna ka hadasho markay ka hadlaanna isku waafaqaan markaasaa garanaysaan suwarka dhammaantood inay soo gelayaan suwarka dhammaantoodna weliba ay ka hadlaan naskii caamkaa ah inaan caamnimo loo dariishan baa ka dhalanaysaa waxaa ka dhalanaysaa ilaa ijmaaca la ogaado inaana deliishan karin saas aawoodee wax waliba ijmaacuu ku xidhan yahayoo yacni markaa deliilka nasku maba ahaba keligii mid lagu kaaftoomi karo la xujaysan karo ma noqonayano mid la xujaysanayo la deliishanayo mama noqon karaba ta kale waxaa laysla ogolaa ta'khiiru lbayaan can waqti alxaaja inaanu bannaanayn nebigu caddaynta inuu dadka ka dibdhigo wakhtiga ummaddu u baahan tahay oo u caddayn waayaa inay u banaanayn nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ijmaac culamadoo dhan isku waafaqsan yihin dee haddii lahay bayaankii wuxuu ku xidhan yahay dadka dib ka iman doona bacda wafaati nabiy sala allahu alay wasalam waxay noqonaysaa dee bayaankii ma dhicin ya wa taakhiiru lbayaani can waqti xaajati fii xaqihi ay fii xaqi nabiy sala allahu aleyh wasalam laa yajuuzu bilijmac ijmac baanu ku bannaanayn marka qowlkaana butlaankiisu saas u cad yahayo yani markaa in la yidhaahdo lama dariishan karo saasayna sax u noqonayn ahaaliu ana hada alkalaama inama khuuibat alummatu bihi litacrifa alxaraama fatajtanibah jawaabta saddexaad waxay tahay ana hada alkalaama hadalkani inama khuuibat ilummatu bihi waxaa lagula khitaabay ummadda waxaa loogula khitaabay uun litacrifa alxaraama fatajtanibah siday xaaraanta u garato shaygan inuu xaaraan yahay deedna ay uga dheeraato si ay u aqoonsato shaygan inuu xaaraan yahay deedna ay uga dheeraato wayastaniduuna fii ijmaacihim ilayhi waxayna u cuskadaan ijmaacoodana ay masale ku ijmaacayaan culammadu ilayhi waxay markaa u cuskanayaan hadalkaa nebigu kula khitaabay sala allahu aleyh wasalam oo xadiiska nebigu wuxuu ka mid yahay mustanadaadka ijmaaca loo cuskanayo ka mid yahy ijmacu ku tirsan yahy culammadu markay ijmaacayaan waxaa laga yaabaa mustanadka ijmaacu ku tiirsan yahay inay tahay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadalka nebigu yidhi wayaxtajuuna fii nisaacihim bihi waxay kaloo ummaddu sameeyaan inay xujaystaan oo deliishadaan xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam khilaafka iskhilaafaanna bihi hadalka nebigu uu yidhi iyo xadiiska nebigay deliishadaan marka ummaddii waxaa lagula khitaabay waa si ay xaaraannimadii uga garato mar labaadkana waxay u cuskanayaan ijmaacoodii mar saddexaadka waxay u deliishanayaan masaa'isha la isku khilaafsan yahay si nisaac ugu go'o ila waajib waxaa wixii laysku isku khilaafay in ilahiy rasuulkiisa loo celiyo fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul marka xadiiska nebiga in loo celiyaa waa ka mid falaw kaanat isuuratu almuraadatu hiya maa ajmacuu calayhi faqad hadday noqon lahayd ma ahee suurada loogaba jeedaa xadiiskaba bes waxa looga jeeda ay tahayba ma ajmacuu calayhi faqad waxay isku waafaqeen keli ah lakaana alcilmu bilmuraadi mawquufan cala alijmac wuxuu noqon lahaa waxa looga jeedo ogaalka la ogaanayaa mid ku xidhanba ijmaaca iswaafaqa la ysku waafaqo culammadu isku waafaqeen keliya ku xidhan yahayba ka hor lama garan karo falaa yasixu alixtijaaju bihi qabla alijmac marka ma asaxayo in loo xujaystaa xadiiskii la xujaystoo la deliishadaa ijmaca ka hor waa macno baatil oo ka dhalanaya falaa yakuunu mustanadan lilijmac markaana ma noqonayo mid ijmaacii loo cuskado lianna mustanada alijmaaci yajibu an yakuuna mutaqadiman calayh lianna mustanada alijmaaci maxaa yeelay ijmaacu wuxuu ku tiirsan yahoo cuskanayaa he waxaa laazima oo waajib ah inuu ijmaaca ka horreeyo shay ka dambeeya oo dabadii la garanaayo si uu markaa ugu tiirsan karaa oo u cuskan karaa fayamtanicu ta'ahuruhu canhu waxa mustaxiil noqonaya inuu ka dib dhaco ijmaaca fa yufdi yufdii ila dowri isdaba wareeg baatila ka dhalanaya dowr sabqi ama dowr qabli waxa la yidhahdo mid waliba waxaa ka dhalanaysa inuu saabiqna yahay yani markaa laaxiqna ya yani waxa weeye marka mid horreeye lama garan karo ijmac lama heli karo biduuni xadiiskii xadiiska haddaan la helin xadiiskana marka waxaa yani dalaaladiisa lama garan karo ilaa ijmac la helo marka mid waliba ka kalu ku xidhan yahy waa inuu saabiqna yahay laaxiqna yahay masbuuq iyo saabiq mar keliya waa inuu yahay ijmaacu waa inuu saabiq ka yahay xadiiska haddana masbuuq waa inuu ka yaho ka dambeeyey xadiiskuna waa inuu saabiq ka yahay haddana masbuuq ka yahay ila mustanad ma noqon karo haddanu saabiq ka ahayn dalaadiisna lama garan karo haddaan ijmacu dhicin waa inuu markaana masbuuq markaa noqdaayo laga horeeyo ijmacu ka horeeya marka lagu ijmaaca la garanaya suuradan inay ku guda jirto xadiiska macno marka waxa bail w macno baila weeyaan fa innahu yufdii ila dowr ilbaatil wuxuu geeyeysinayaa sababayaa dowr baatil ah isdaba wareeg fa inna ahla alijmaaci xiinaidin laa yumkinu alistidlaalu bilxadiis waayo cidda ijmaaca u ehelka ahi markaas laa yumkinuhum uma suuragal aha alistidlaalu bilxadiisi xadiiska inay deliishadaan calaa suuratin suura inay u deliishadaan tay doontaba ha noqotee uma suuragal aha xataa yaclamu annaha muraada ilaa ay ka ogaadaan in suuradan looga jeedi walaa yaclamuuna annaha muraada xataa yajtamicuu mana ogaanayaan in suuradan looga jeeday oo suuradani soo gudagelayso masaladani soo gudagelayso ilaa waxa weeye ijmaacu dhaco fa saara alistidlaalu mawquufan cala alijmaci qablah buu sii caddaynaya wuxuu noqday daliishadka xadiiska la daliishanaya mawquufan mid ku xidhan cala alijmaci qablahu ijmac ka horreeyey mid ku xidhan buu noqonaysa walijmaacu mawquufan cala alistidlaali qablah ijmaacuna mid ku xidhan buu noqonayaa cala alistidlaali daliishadka qablahu isaga markaa hortii la daliishado yani markaa mid ku xidhan buu noqonaya xadiiska in la daliishado qabla alijmac ayuu ku xidhnaanaya ida kaana alxadiisu huwa mustanadahum mar walba xadiisku mustanad ma noqdee mararka qaar buu noqdaa mustanadku wuxuu noqon karaa aayad qur'aana yani marka xadiisna waa noqon karaa culamada qaarkoodna waxay leeyihin ijtihaadna waa noqon karaa oo qiyaas wax la mida sida uu keensanayo waa lagu ijmaci karaa siday markaa aksarka culammadu maraan inkastoo shiikhu musanifka kitaabka uu qabo nas waxaan ahayn mustanadka ijmac ma noqon kara kaas waa mas'ala ukhra fayakuunu shayu mawquufan cala almawquufi cala nafsi wuxuu noqonayaa shaygu mid ku xidhan shay isaguna isaga ku xidhan yacni mid weliba ka kaluu ku xidhan yahay ou leeyahay kaa kale waa inuu ka horreeya haddana marka waxa waa inuu markaa laga horreeyaayo isagu haddana marka uu horreeya mid waliba ka kale waa inuu ka hordhaca oo waxaan dhici karinoo macquul ahayn marka waxay caddaynaysaa dee in markaa warkaasi aanu sax ahayn fa yamtanicu wujuuduhu waxaan suuroobi karin inuu jiro ayaan markaa dhici karin ma oo labadii midna maba dhici karaanba hadduu mid waliba ka kale ku xidhan yahay inuu ka kale ka horreeyo haddana ka dambeeyo kaa lama heli eh, karo ijmaacii ilaa xadiiska la helo xadiiskana lama heli karo dalaaladiisii ilaa ijmaaca la helo marka xadiiskii waa inuu ijmaacu ka horreeyaa yani haddana ijmaacu waa inuu xadiiska ka horreeya mid waliba waa inuu kakale ka horreeya marka mid waliba hadduu kakale ku xidhmo waxay noqonaysaa hayru macquul waxaan dhici karin fayamtanicu wujuuduhu jiritaankiisu wuxuu noqonayaa mid mustaxiila walaa yakunu xujatan fii maxalli khilaaf walaa yakunu xujatan xujo kuma noqonayo fii maxalli khilaaf meel isku khilaafsany bay ijmaacii baan jirin ijmaacaana caddaynayey liannahu lam yurad waayo loogama jeedin maxalkan la ysku inaan looga jeedina waxaa caddaynaya dee khilaaf baa ka galay wixii lagu ijmaacay keliyaana lagu xambaarayey qowlkaa baatilka marka lagu socdo wa hada tactiilu lilxadiisi can adalaalati cala alxukmi fi maxali wifaaqi walkhilaaf wa hada kani tactiilun lilxadiisi waa ka marnaysin xadiiska laga marnaysinayo can idalaalati tusinta uu tusinaayo cala alxukmi xukunka uu tusinaayo ayaa laga marnaysinaya fii maxali alwifaaqi walkhilaaf meesha laysku waafaqsan yahy meesha laysku khilaafsan yahy mid wadalika mustalzimun kaasina wuxuu laasimsanaya ka dhalanaya anlaa yakuuna shayun min anusuusi alatii fiiha takhliidun lilficli afaadanaa taxriima dalika alficli wuxuu markaa ka dhalanaya inaanu noqon shay markaa adilada ka mida ama axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a min anusuusi allatii fiiha taasay ku sugan tahay takhliidun adkayn la adkaynaayo lilficli ficilka oo qofka caynkaa sameeya ciqaabta noocaasu la kulmaya oo kale xadiisku sheegaayo afaadana inuu noo faa'iideynayo inaanu noqonin mid inoo faa'iideynayo inaanu noqon ayay laasimsanaysaa taxriima dalika alficli ficilkaasi inuu xaaraan yahay mid inoo faa'iideeyey inaanu noqon bay keensanaysaa fa hada baatilun qatcan qowlkaasina waxa waa mid baatila oo aan sax ahayn axaadiista nebigu calayhi asalaatu wasalaam waa xujatun binafsiha sideeday xujo u tahay daliil u tahay sideeda in loo aqbalo loo qaato loo raaco ay tahay haddii la yidhahdo waxa lagu ijmaacay keliya oo culammadu isku waafaqeen uunbaa loo deliishan karaa waxyaalo baatiloo badan baa ka soo baxaya saxna maaha wax daliil loo hayana ma ah saxduna waxay tahay meel la ysku waafaqsan yahy meel isku khilaafsan yahy mid walba waa in loo xujaystaa qur'aankiina muxuu inoo sheegayaa muxuu inoo sheegayaa masalada la ysku khilaafo in kitaabkaiyo sunnada loo celiyo kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam in loo noqdo iyagu waxay sheegeen la qaato ya farudduuhu ila allahi waarasuul culammadu waxay yidhaahdeen raddiga ilaahay xaggiisa loo celinaya allah xaggiisa loo celinaya waxa weeye in kitaabkiisa loo celiyo qur'aanka ah celinta loo celinayo xagga rasuulka loo celinayaana calayhi salaatu wasalaam waxay tahay waa in sunnadiisa loo celiyo sunnadiisa in loo celiyo axaadiista ah marka axaadiistii haddii waxa weeye aan lagaba qaadanan wax laysku khilaafsan yahay see loo yidhi u celiya see loo odhanaya waxabay ka hor imanaysaa aayadday ka hor imanaysaa haddii la yidhaha waxa lagu ijmaacay keliya loo daliishanaya yacni ijmaacii dee dibbuu ka xaqiiqoobaya dib ayuu ka imanaya ka xaqiiqoobaya saynu markaa tabaroo ku aragnay marka waxaana la ogsoon yahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadda waxaa lagula khitaabay si ay xalaashii xaaraantii ugu kala ogaato waxaa loogula hadlay oo loogu sheegay si ay xaaraantii ugu garato waxaa kaloo loogu sheegay si ay marka waxaweye u cuskato iyaga u deliishato oo wixii laysku khilaafsanaa iyo wixii laysku waafaqsanaaba waa loo dariishan karaa xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam waana kii ku soo sheegay yani waxa laysku khilaafsan yaha weliba loo sii baahi badan ya in loo deliishado xaajo badan loo sii qabaa ijmaaciina waxay u tahay mustanad bay u taho yani markaa xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam waa loo cuskadaa oo ijmaacu wuxuu ku tiirsan yahay xadiiska waa noqotaa haddii la yidhahdo ijmaacii oo xadiiskii markaa cuskanaya oo yani markaa ku tiirsan haddana macnaha xadiiska lama ogaan karo ilaa la ysku waafaqo isdaba wareeg baa ka dhalanaysa mid waliba inuu yahay saabiq haddana masbuuq wa khayru macquul taas waxaa markaa loo sheegayaa lawaasimta noocaasoo kalea shayga butlaankiisa in la caddeeyo oo hadalka la yidhaahdo ee macno baatili ka dhalanaayo wuxuu caddaynayaa inuu hadalkaasi baatil yahay waayo qaacidadu maxay tahay maa lazima minhu baatilun fa huwa bail wixii baail ka laazima waa baail marka butlaanka ka laazimanayana sheekhu waa caddeeyey macnaha ujeeda waa saas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk